رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd waxaan kusoo dhex jirnay baabu nahyi can altaxalluli bacda asacyi ila lilmutamatic waxaan soo gaadhnay wa fii xadiidi jaabirin xadiidka jaabir dhexdiisa waxaa ku sugan qaala inuu yidhi xadiidka jaabir waa xadiidka fii saxiix muslim ku yaalla waana xadiidka ugu dheer oo tafaasiisha ugu badan ka bixiyey nebiga xajkiisii xajatulwadaac isagaana asal u ah runtii oo yani wax weeyaan baabkaa isagaa marka wa fii xadiidi jaabirin kaasaa laga wadaa qaala wuxuu idhi lama kana markuu ahaaday yowmu tarwiyati maalintii tarwiya markay ahaatay oo la gaadhay wey ayay tawajahu waxay u jihaysteen ilaa minan mina ayay u jihaysteen saxaabadii waay fa ahalluu waxay xarmadeen bilxaji xaj bay xarmadeen wa rakiba wuu fuulay rasuulullaahina sal alla alay wasalam fa sallaa wuxuu tukaday biha mina wuxuu ku tukaday alduhra waalcasra waalmaqriba waalcishaaa waalfajr shantaas salaadood buu ku tukaday uma kadibna makaha wuu nagaaday qaliilan wax markuu salaaddii fajar tukaday waa maalinkii sagaalaad ee carafo wey ayb uma kadibna makaha wuu nagaaday qaliilan wax yar xataa talacat ilaa ay soo baxday ashamsu qoraxdi yacni markuu salaadda subax tukadayba ma uusan dhaqaaqin ee wuu sugay oo minuu ku sugay ilaa qoraxdu soo baxday ayb wa amara wuxuuna amray nebigu sal lla alay wasalam yacni sida sunnada saas sida sunnada ah inay mino qoraxda kuugu soo baxdo wa ood markaa kadib dhaqaaqdo laakiin saan horeyba usoo sheegnay xujayda tiradooda hadda badan duruuftu ma saamaxayso hal mar in la wada dhaqaaqo marka habeenkaas mino la joogo iyo subaxgelinka hore ilaa duhuradii dadku waa iska daba dhacaya dhib male marka duruuf baa keentay wa amara nebigu wuxuu amray sal lla alay waslam biqubatin teendha ayuu amray oo min shacarin tin ah taasoo tudrabu lahu yacnii loo dhisayo binamirata looga dhisayo yacni waa carafo agteeda carafo meesha laga galo waa namiradaasi waa meel carafa qarkeeda ah carafana kama tirsano intaan carafo la gelin ayay ku taallaa carafa xuduuddeeda marka la gelayo tog weyn baa ku yaalla oo la yidhaahdo eh, waadi curana waadi curana waa togga weyn aan u tegi doonnaa eh, ee masaajidka weynee hadda carafaba dhexdeeduu maraa dhexduu ku aadanya xuduuddu ku aadantandhila toggaa intaan la gaadhin ayay marka namira ka soo sokaysaa xagga musdelifay ka soo xigta kutubta qaarkood waxay ku tilmaamaysaa eh, buuraha xuduudda musdelifo dhowra xuduudda carafo dhowraye marka carafo la sii gelayo buuraha hoostooday kunamiro la yidhahdaa bay leeyihi adiga wax weeyaan waa intaan la gaadhin carafo wey meeshaasuu nebigu amray sal lay waslam in teendho looga dhiso waana looga dhisay fa saara waa socday rasuululahi sal lay wasalam walaa yashuku walxaal laa yashuku yacni wuxuu ka socday mina meesha hadda in la baryo la joogo oo barqimadiiba la sii tago meeshaas oo la dego meesha namiro la yidhaahdo kadibna curano looga wareego kadibna sidaa lagu tagaayay waxyaalaha hadda adag een suuroobi karin bay ka mid tahay fa saara wuu socday rasuululahi sal ley wasalam walaa yashuku isagoo ayna shakisnayn qurayshi qurayshi ayna shakisnayn annahu nebigu waaqifun inuu yahay mid istaagi doona cinda almashcari alxaraam mashcari alxaraamka agtiis waa musdalifa yani markuu eh, kamaa kaanad say ahaan jirtayba qurayshun quraysh tasnacu mid samaysa fi ljaahiliyati jaahiliyadii midislaam ka hor bimacnaa markuu mino ka soo ambabaxayo qurayshi waxay is leedahay oy ku qanacsan tahay ma dhaafi doono musdelifa mashcarulxaraamku waa musdelif musdelifo dhaafi maayo carafo u gudbi maayo bay isleeyihin oo carabta jaahiliyadeedii islaamka ka hor quraysh waxay dhihi jireen waxaanu nahay naxnu lxumus nimankii diintan iyo kacbada iyo asal u ah baanu nahay sidaas daraaddeed annagu dhaafi mayno xaramka xaramka ka bixi mayno ummadaha kale ayaa carafo tegi oo de waataan soo sheegnay oo musdelifa ayaa ku jirta xaramka musdelifa haddaad dhaafto wixii carafo iyo musdelifo inta u dhaxaysa dhul weyn waay dhul weyn baa ku jira oo aan xaramka ka tirsanayn markaad kaa dhaaftana carafaad geli iyaduna xaramka kama tirsana marka waxay dhihi jireen qurayshtu annaga waxaanu nahay xumus baana la yidhaahdaa saas daraaddeed annagu musdelifo dhaafi mayno dadka dibadaha ka yimid ee korka imaadkeen qurayshta ahayn kuwaasi carafaha tagaan annagu laakiin halkanaan ku egnahay musdalifay ka noqonayaan marka marka markuu nabigu mine ka soo dhaqaaqayay quraysh waxay islahayd dhaqankoodii hore iyo ictiqaadkoodii hore iyagoo fiirinaya dhaafi maayo musdelifa musdelifuu ku ekaan doonaa sidaad samayn jirteenna waa quraysh halkuu ka soo noqon doonaabay islahayan sidaas bay masaladu ka hadlaya marka ayb fa saara waa socday rasuulu lahi sal lay waslam walaa tashuku isagoo ayna shakinaynin qurayshin quraysh annahu nebigu muwaaqif inuu yahay mid istaagi doona cinda mashcari musdelifa kamaa kaanad say ahaydba qurayshun quraysh tasnacu mid samaysa fi ljaahiliyati islaam ka fa ajaaza waa gudbay rasuululahi sal ly wasalam meeshii musdelife markuu gaadhay kuma ekaanine waa dhaafay xataa ataa ilaa u yimid carafata carafa ilaa uu tegay fawajada markaasuu helay alqubbata teendhadii qad duribad isagoo loo dhisay lahu isaga binamirata namiro looga taagay meesha namirateendhadii oo loo sii diyaariyey ayuu tegay marka fanazla markaasuu degay biha iyada xata ida zaaqat markay iilatay ashamsu qoraxdii oo macnaa waxa weeye la gaadhay xilligii duhurka bartamaha intay dhaaftay xilligii duhurka la joogo ayuu nebigu amara amray bilqaswaa'i hashiisii qaswa ayuu amray in la raro fa ruxilad loo reeriyeeyey lahu isaga koorihii baa loo saaray waa loo diyaariyey fa ataa markaasuu yimid hashii buu fuulay fa ataa markaasuu yimid nebigu sal lla alay batna alwaadi toga sal gudihiisu yimi toga calooshiisa bimacnaa dhexdiisa wa ayb togaasi waa toga loo yaqaano waadi curana toga curanaa la yidhaahdaa waa wuxuu saaran yahay xuduudda carafa ayuu ku dhow yahay carafa weli kuma jiro isaga laftiisa bannaanku ka jiyahay togaas carafa weli waa ka yara waa ka shishaysa toga markuu nebigu tegay sal lla alay wasalam fakhataba annaasa dadkiibuu u khudbeeyey ayb meeshaa markuu joogo ayuu hashiisa isagoo saaran buu dadka khudbo u akhriyey khudbo dheeroo ayuu u jeediyey nebigu sal lay slm wa qaala wuxuuna yidhi oo khudbadiisii ka mid ahayd inna dimaa'akum dhiigagiinna wa amwaalakum iyo xoolihiinnu xaraamun calaykum korkiinna xaaraan bay ka yihiin ka xurmati yowmikum haada maalinkiinnan xurmadiisoo kale oo ah yowmu caraf fii shahrikum haada bishiinnan dhexdiisa xurmadeeda fii baladikum haada baladkiinnan dhexdiisa yacni waa saddex xurmo waa xurmat alyowm wa xurmat اlshahri wa xurmat اlmakaan ah, beledku waa beledulxaraam waay waa maka eh, muxuu ahay maalinkuna waa yowmu carafa bishuna waa dilxija intaas xurmadoodoo kulantay sida ay xaaraan u yihiin ayaa dhiiggiinni iyo xoolihiinnu xaaraan idinka yahy xurmada ay leeyihiin iyo culayska la muujinaya macnaha mukhtasarun weeye mid la soo gaabiyey min muslimin muslim baa laga marka laba meelood inuu nebigu midna degay oo ay namiro tahay intuusan carafo gelin midda labaadna miduu ku khudbeeyey oo toga eh, uu yahay waadi curana labadaas baa xadiisku tilmaamaya ayib labaduba in la tagaayey waa sunno waa la sii degi karaa laakiin waxa weeyaan hadda zaxmadooda dadka sida loo badan yahay waxoogaa waxaad moodaa in adagta tayib toga marka la dhaafo ayaa marka xuduudda carafa bilaabanaysa oo hadda maalan masaajidka meesha ka dhisan masaajidka eh, carafo dhexdeeda ka dhisan ama fiideeda afkeeda ka dhisan masaajidku xaggiisa dambana waa caraf xaggiisa horena xuduuda carafa wuu ka baxsanya qaybta hore oo mixraabka iyo imaamka iyo qaybihiisa horeo dhan ma ma carafo kuma jiro bannaanku ka jira markaad dib u yaro socotood waliba cabbaar socoto masaajku waa weyn ayaa bartankiisa waxaa maraysa xuduudda carafa maraysa boodharhkii oo ay xuduudda carafa ku taallaa masaajidka dhexdiisa goynaya oo bannaankana markaas saasuu sii baxaya oo muuqanaya xag xaggaba marka masaajidka meesha masaajidka qaybtiisa hore ku taallo ee hadda imaamku istaagee ka khudbeeyo meelahaasay ku beegan tahay meeshii nebigu sal lay slam istaagay toga isagoo hashiisa saaran dadka uga khudbeeyey saasay macnaha ayb marka waxay leeyihiin cinda jamaahiiri ahlilcilmi khudbadaasi waa sunno in dadka loo khudbeeyo oo yacni wax weeye danaha iyo masaalixda loo sheego acmaasha xajka oo muxaramaadka shareecada looga digo alla kacabsi la faroo yani khudbadaasi waa sunna ileyh meeshan hadda waxaa loo keenay bimacnaa wax weeyaan mina goormaa la aadaya mina goormaa la aadaya saasuu u keenay minay aadeen xajkiibay xidheen kadibna duhurkii casarkii iyo afshadii salaadood bay ku tukadeen sidaasina waan soo sheegnay inay sunno tahay baabulmasiiri socoshadii buu baab yahay min minata laga socdo ilaa carafata loo socdo waalwuquufi istaagid bihaa carafa la istaago wa axkaamihi iyo istaaggaasi axkaamtiisa mina markaad ka tegayso ilaa carafa aad aadayso iyo carafa istaaggeeda iyo istaaggaasi axkaamta uu leeyahay masaaishaasuu kaga hadlaya can moxamed abi bakr ibni cawf qaala wuxuu uhi sa'altu waxaan weydiiyey anasan anas baan weydiiyey walxaal naxnu annagu qaadiyaani laba kallahaya annagoona min mina mina ka kallahayo ilaa carafaatin carafa usii kallahaya ha ayaa waxaan weydiiyey buuhi can italbiyati talbiyadaan weydiiyey buuhi labayk allaahuma labayka iiga warran baayodhi waa subaxdii carafa waanan sii soconaayo kallahaad baannaho waxaan usii soconnaa carafa su-aashaasaan weydiiyey buuhi kayfa sid waxaan weydiiyey buuhi kayfa sidee baad kuntum ahaydeen tasnacuuna kuwa sameeya maca nabi nebiga la jirankii sal alay waslam markaad nabiga la jirteen oo la socoteen maxaad samayn jirteen bimacnaa wuxuu ka wadaa maxaad samayn jirteen oo dikri iyo talbiye iyo ku saabsan ah. ayb qaala markaasaa wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaa yulabii mid uu talbiyeysto almulabii midka talbiyeysanaya oo falaa yunkiru laguma inkiri jirin calayhi korkiisa wayukabiru wuu takbiirsan jiray almukabiru kii takbiirsanayana oo falaa yunkaru calayhi laguma inkiri jirin muttafaqun calayh laguma inkiraynin riwaayada bukhaari waxa weye laa yacibu yani waxa weye yani saaxibunaa calaa saaxibihi ninka labayk allaahuma labaykada ku hay iyo midka laa ilaaha ila allahuda ku hay iyo midka muxuu aha allahu akbarta ku haya intaba way isdhex ma eedaynaynin mana inkiraynin khaladna kuma xukumayn ee saasaa laysu dhex yaallay nebiguna sal lla lay slam waa dhex socdaayoo kulli waa maqlaya macna saas marka waxay ku tusi takbiirta iyo muxuu ahaayey talbiyada iyo kulli in la wadi karayo markaa iyada ayb ujeeddada hadda loo keenay waxa weeye almasiir min mina ilaa carafa marka la sii socdo waxyaalaha la akhrinayo ayuu xadiisku qayb ka mida tilmaamaya takbiirta iyo talbiyada wacan ibni cumra radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu ihi hadaa wuu ka lahay rasulu ulahi sal lay slam min minan mina ayuu ka ka lahay xiina goortii sallaa uu tukaday asubxa salaada subax fii sabiixati yowmi carafa maalintii carafa subaxdeedii xataa ataa ilaa uu yimid carafata carafa ilaa uu yimid waa kan soo marnay xadiidkii jaabire markuu salaada subax tukaday carafa muusan u dhaqaaqin ee wuu sugay ilaa qoraxda soo baxa soo xadiikii jaabir waa inaga hadda kusoo marnay xadiikii jaabir waa marka caddaynaya ayb xiina goortii salla subxa fii sabiixati yowmi carafata xataa ataa carafata ilaa u carafa ku soo dhowaaday wey fanazla markaasuu degay nebigu sal lay slam binamirata namira ayuu degay ayb wa hiya iyaduna namiradu manzilu limaami imaamku meeshuu dego weeye alladii yanzilu uu dego bihi isaga bicarafata carafa meesha hadda imaamku dego oo carafa carafo macnaa wax weeyaan kuma dhex jirte way ku dhowdahaybu ka wada way muuqataa ilena meesha imaamku dego waay yacni waxay noqotay markii dambe meel caan ah oo meeshii nebigu degay sal alay wasalam ayay madaxdu degi jireen oo hogaanka markaa xajka hogaaminayaay uu degi jiray marka tii buu waa meesha hadda imaamku dego waaye namiradu waa taas wey macnaha alimaam maawardi wuxuu leeyahay waxaa la yidhaahdaa yani eh, eh, buurta ku dhow oo marka la sii socdo midigta kaa qabanaysa buurta hoosteeda dhagax weyn oo yaalla halkaasaa la yidhaahdaa buu idhi namiro leey ah, waa meelaan aad uga fogayn xuduuda carafa macnaha ayb wahiya iyaduna manzilu limaami imaamku meeshuu dego weeye alladii manzilkaasoo yanzilu uu dego bihi isaga oo bicarafata xata ida kaana markuu ahaaday cinda salaati duhri salaada duhur agteeda oo qoraxdu zuushay ayuu raaxa tegey rasuululahi sal lay waslam muhajiran asagoo boqoolaya ah, muhajiran tahjiirka waxaa la yidhaahdaa bimacnaa inaad qoraxda markay aad u kulusha maalinta bartankeeda socodka la socdaa la yidhaahdaa tahjiirka uu boqoolay xilligaasuu tegey fa jamaca markaasuu kulmiyey nebigu sal lay waslam bayna alduhri waalcasri casarka iyo duurka dhexdooduu kulmiyey oo hal waqti buu isla tukaday wakhtigii duurka uma kadibna khataba waa khudbeeyey annaasa dadkuu u khudbeeyey uma kadibna raaxa waa tegey fa waqafa markaasuu istaagay cala almowqifi meeshii la istaagayo min carafata carafa meeshuu ka istaagi lahaaba markaa istaaga rawahu axmed waa wariya abu daawuud waxay ku tusi xilliga istaagga carafa uu bilaabanayaay waa gelin dambe intuunan bilaabanina waxaa ka horeynaysa muxuu ahaayey salaaddii duhur aadaan waxaa ka horeynaysa khudbo iyo adaan iyo salaaddii duhur oo laba ragcadooda iyo salaaddii casar oo laba ragcadooda intaa markii la tukado oo hal adaan iyo laba aqimaad lagu tukado wixii ka dambeeya ayaa istaagga carafa bilaabanaya istaagga carafana macnaheedu ma aha inuu ruuxu taagnaado ee waxaa laga wadaa wixii xilligaa ka bilowda inaad cibaadada ilaahay u tafaruqdo adugu ama fadhiiso ama dhinac u seexo ama taagnow ama socsoco dhankaa lagama hadlayo laakiin waxaa laga wadaa un inaad isku mashquuliso wax khayr ah ama salaad ama dikri ama qur-aan akhris ama duco ama taasaa la yidhaahdaa wuquufu carab maxaa yile nabigeenna sal lla laftiisu maalinkaa isaga a muusan taagnayn bal hashiisa ayuu kor saarnaa nabigu sal lla lay slam ku kor fadhiyey hadaan u tegi marka wuxuu ku tusayaa xadiidku in markii zawaalku dhacaba markaaba in khudbadu bilaabanayso oo duurkii casrkii casarkii laysraacinayo waxaa saa loogu dadejinayaa bay leeyihiin waxaa loo degdegayaa wuquufkii carafoo gelin dambe ah wakhtigaa wixii ka bilowdana wuquufu carafaa bilaabanaya macnaha ayb meesha uu leeyahay uma raaxa fawaqafa cala almowqifi min carafa carafa meeshuu ka istaagi lahaa buu istaagay waan tilmaami doonnaa meel khaasuu nebigu ka istaagay sal lay wasalam oo carafo ka mid a laakiin iyadoo dhan in la istaagi karana waa tilmaamay waa u tegi doonaa xadiiskeeda xadiikan rawahu axmed abu dawuud ah, sanadkiisu waa xadiika waa xasan oo mxuu aha sheekh albani iyo sheekh shucaybi way taxsiininayaan an curwata bni mudaris bni ws bni xariata bni lam aai qaala wuxuu ihi ataytu waan imid rasuulalahi baan u imid sal lay waslam bilmusdelifati ayaan ugu imid xiina goortii kharaja uu baxay ila salaati salaadda markuu u baxay waa salaaddii subax yani salaadii subax markuu nebigu musdelifa waa maalintii tobnaad salaada markuu u kacay ayaan ugu imid buuhi musdelifa ayb faqultu markaasa waxaan ya rasuul alla rasuulka ilaahi innii anigu ji'tu waan imid buuhi min jabalay tayin labadii buuroodee tayi baan ka imid buuhi waa buurahaas ka sokeeya carafa yani waxaan idhi carafa iyo ku yaala ayaa la yidhahdaa buuraha carafa innii anigu ji'tu waan min jabalay tayib baan ka imid aklaltu waan daaliyey raaxilatii hashaydii rarooydaydii waan daaliyey wa atcabtu waanan dhibay nafsii naftaydana waan dhibay wallaahi ilaahay baan ku dhaartay maa taragtu kama tegin buu idhi min xabalin soo idinma qoray xabal wa xabal min xablin buu idin qoray ah, xablin min jabalin hadduu idin qorayo iska sax jabal maa wallaahi baan ku dhaartay maa taragtu kama tegin min xablin bacaad taagan taag bacaad ah waqaftu waan istaagay calayhi korkiisaan istaagay xabliga waxaa laga wadaa waa majtamaca wastataala wartafaca min alramli baa la yidhahdaa waa bacaadka markuu ururo oo dheer yahay haddana kor u kaco oo yaro buurimood uu noqdo ayaa la yidhahdaa xabliga marka wuxuu leeyahay bacaad ururay oo taag ah kama tegin buuri ilaa waan soo istaagay buui ayb ah, fa hal lii ma ii sugnaaday buuhi min xajin wax xaj ama ii sugnaaday ninkani wuxuu ahaa maalintii carafa la taagnaa muusan istaagin carafa miyuu soo daahay howlo kale muu ku maqnaa habeenkiibuu carafa soo istaagay carafo buuraheediibuu soo maray waa ka soo tegey yani waa soo yani gaadiidkiisii geeluu saarnaa dhulkii la istaagi jiray wixii taag ahaa iyo buurimoodkii iyo kulli waa soo istaagay buur anigiina isdhibay hashaydiina daaliye salaadii subax markuu nebigu musdelifo u istaagahayy wuu meesha kula soo kulmay intii kale ku maqnaa habeenkii carafuu jiray habeenkii carafuu jiray marka wuxuu le rasuulka ila waaba soo daalayo meella kamaba soo tegine xaj ma leeyahay buu ku yidhi ilan maalintii carafo ma istaagin sooma habeeninbuu istaagay su-aashu taasay ku imaanaysaa marka fahal lii min xajin faqaala markaasaa rasu wuxuu yidhi rasuululahi sal lay rasuulku wuxuu yidhi man shahida ruuxii xaadira salaatanaa salaadannada haadihi ee ah oo tee ah salaaddii subax maalintii tobnaad oo musdelifo lagu tukanayo waay ayb oo wawaqafa istaagay macanaa la jiranka naga waqafa istaaga musdelifa macanaa la jira tankanaga xataa nadfaca ilaa aan shubanno ama aan rogmanno oon dhaqaaqno waqad waqafa isagoo istaagay qabla daalika kaa ka horna bicarafata carafa uu soo istaagay leylan habeennimo aw nahaaran ama maalinnimo hee faqad tama wuu dhammaystirmay xajhu xajkiisu wa waana gutay nafaahu mxuu ahaay acmaashiisiina waa gutay nafadka asalkiisa wasakda la yidhahda iyo qadirka markay acmaashu dhammaato timaha layska xiirahayo iyo cidiyaha layska goynayo iyo awsaaqda layska zuulinaya asalka la yidhahdaa nafadka ah, tafadka dheh tafathahu laakiin waxaa hadda laga wadaa manaasigtii iyo acmaashiina waa gutay waay xajkiisiina waa dhammaystirmay rawa alhamsatu baa warisay wasaxaxahu tirmidi baa saxiixiyey kadalika waxaa saxiixiyey ibnu jaaruud ibnu xibaan xaakim iyo dahabi abubakr ibn alcarabi iyo sheekh albaaniba way saxiixinayaan waana xadiid sugan waay ayb wuxuu yidhi wahuwa xadiidkani sheekha dhahaya xujatun waa xujo oo wuxuu deliil iyo xujo u yahay fii ana nahaara carafata carafa maalinteeda dhammaanteed nahaara carafata carafa maalinteeda kullahu dhammaantii waqtun waa waqti lilwuquufi istaagiddu waqti u yahay wuxuu ka wadaa carafo sideedaba ha la istaagaa la yidhi maalinka sagaaleedna ha la la istaagi karaa mise istaaggeedu waa gelin dambe dambebas mise waa gelin dambe dambebasaa la istaagi karaa nabigu siduu sameeyey waxay ahayd gelin dambe dambeunbuu istaagay khulafadiisiina gelin dambe dambeunbay istaageen laakiin xadiidka cumuumkiisa waxaa laga fahmayaa maalintoo dhan in la istaagi karo xagee laga qaadanayaa min laylin aw nahaarin maalinta waa la itlaaqaye ma qaydna soo ma habeenka uun qayb ka mida istaaga ama maalinta qayb ka mida istaaga oo dee maalinta gelin horena way soo gelaysaa buu leeyahay xadiidku taasuu xujo u yahay buu leeyahay sidaana xadiiska waxaa u deliishanaya imaamu axmed saas maanaa waxaa khilaafsan jumhuurta oo waxay leeyihiin istaag gelin hore carafo la istaagaayo wax jira maaha waxayna ku qaydayaan itlaaqa xadiiska nahaarka itlaaqay waxay ku qaydayaan nebiga ficilkiisii iyo khulafaa u raashidiin sal ly slm gelin dambuu istaagay bay leeyihi saas daraaddeed ilaaqa xadiidka waxaa qaydaya ficilka nebiga sal lay waslam saasay macnaha ay marayaan iyo khulafaa raashidiinba waan cabdiraxmaan ibni yacmur marka waa masle khilaafiya w ayib xadiisku marka wuxuu kutusi carafa ruuxii maalin soo istaago gelinkeeda damaaninta istaaga ama habeenkaas carafa maalinteeda habeenka ka dambeeyaba wakhti ka mida ah soo istaaga salaada subaxna musdelifo ka soo gaadha ruuxaasi inuu xajkiisu asaxay oo istaaggii carafana waa u asaxay oo habeen buu soo istaagay musdelifana hadduuba salaaddii subax ku soo gaadhay wuxuu ka qayb galay mashcarulxaraam iyo ilan habeenkii waa uun la seexane musdelifo camalkeedu waa uun waagu markuu baryo salaada subax la tukado waa oo fadkuru llaha cinda almashcari alxaraam waa bacda salaati subxi marka salaaddii subax kadibna waa ka qayb galay ducadii iyo dikrigii musdelifo waa ka qayb galay laakiin waxaa ka tegay oo dhaafay habeenbarigii musdelifaa ka tegay habeenkii xagguu jira soo carafuu soo jiray habeenkii marka musdelifo waa imaanina salaadda subax buu ka soo gaadhay haddana nebigu wuxuu uhi sal lay waslam ruuxii nala tukada kadibna nala jooga oo na raaca markaa mina noo raaca xajkiisu waa dhammaystirmay ka horna arafo ama habeen ama maalin soo istaagay ama habeen ama maalin soo istaagay saas way marka carafu waa rukni oo iyada marnaba lagama tegi karo istaaggeeda laakiin musdelifo barigeeda ma laasim baa oo ma rukni baa mise waa sunno mise waa waajib intaba araada culimada ku jirta yani waa kala qaba xadiiska wuxuu faa'iidaynayaa mabiitu musdelifa inuusan waajib ahayn axaadiista faa'idaynaysu ka leanna ninkaasoon imaaninoo baryiinoo salaad subaxuu soo gaadhay nebigu sal lay sl wuxu yhi xajkaagu waa dhammaystirmay wa can cabdiraxmaan ibni yacmurin anna naasan dad oo min ahli najdin reer najdiya ayaa atow yimid rasuulalahi bay u yimaadeen sal lay wasalam walxaal huwa nebigu waaqifun mid taagan uu yahay bicarafata carafa uu taagan yahay way weydiiyeen maxay weydiiyeen waxay weydiiyeen seebuu u xajinayaa cidda carafa soo gaadhay oo carafa xajkaba carafa ka bilaabay fa amara markaasuu nebigu amray sal lay waslam munaadiyan mid dhawaaqa ayuu amray fanaadaa markaasuu dhawaaqay wuxuu ku dhawaaqay alxaju carafa xaj waa uun carafo xaj hee waa uun carafo bimacnaa kaanna waxaa laga dhigay xaj oo dhan inuu carafa ku urursan yahy waa inay yacni tiir ay tahay uusan xajku ka maarmayn oo ruuxii carafa ay dhaafto xaj uma jiro laakiin hadduusan maalinkii sideedaadee laga soo baxayey maka iyo habeenkii mino la joogay kulli hadday dhaafaan oo xajkaba carafo ka soo gaadho xataa habeenkaba ha noqotee xajkiisu waa sax xajkiisu waa sax hadduu maalintaa carafo intuu soo xidho uu isla carafada ka soo gaadho carafa habeenkii soo istaago kadibna uu musdelifo salaad subax kusoo tukado sax way xajkiisa saas tilmaam macnaha alxaju carafa ayb man ja'a ruuxii yimaada buu nabig sal lay slm leylata jamcin habeenka musdelifa qabla tuluuci alfajri intuusan waagu dhalanin ruuxii yimaada xaggee buu imaanayaa bimacnaa carafa yimaado faqad adraka waa haleelay xajkii man ja'a leylata jamcin qabla uluuci اlfajri intaan waagu baryin faqad adraka waa haleeloo xajkiisii waa helay ayaamu minan mina maalmaheeduna alaaatu ayaamin waa saddex beri faman tacajala ruuxii degdega fii yowmayni laba beri dhexdood falaa ima calayhi dembi korkiisa ma ahaanin waman ta'ahara ruuxii dib dhacana oo laba markuu dhammaysto maalinka saddexaad dib dhacana falaa ima calayhi dembi korkiisa ma ahaanin wuxuu yidhi waa ardafa nebigu wuxuu fangeliyey oo hashuu saarnaa gadaal ka saaray rajula nin ninkaasoo yunaadii dhawaaqaya bihinna erayooyinkan iyo kelimaadka ku dhawaaqaya yacni hashiisuu gadaal ka saaray kadibna wuxuu yidhi hadalkaasi kor u qaad marka dadkiibuu maqashiinaya oo leeya mxuu aha hadalkan u sheegaya rawa alhamsatu baa waris saxiixinaya ibnu jaaruud ibnu xibbaan xaakim iyo dahabi iyo sheekh albaani baa saxiixinaya waana xadiis sugan waaye ayib qaybta dambe ayaamu minan uu leeyahay alaaatu ayaam way inoo imaan doontaa waa maalmaha mina la joogo marka maalinta tobnaad laga reebo saddexda beriga ka dambaysa kooiyo tobnaad labiyo tobnaadka saddex tobnaadka saddexdaasaa haddaad labada hore gudato labada hore haddaad mina joogto maalinta eh, saddexaad oo bishan afariyo tobnaadkeeda ah, ayaad haddaad rabtana degdegi kartaa ka tegi kartaa haddaad u dib dhacdana iyadana waa oke waa u tegi doonaataa iyada wacan jaabirin radi allahu tacala canhu ana rasuula lahi sal lay slam rasuul alle qaala wuxuu idhi naxartu waan gowracay xoolahii aan waday waan dhuudhabay waan gowracay haahunaa halkanaan ku gowracay walxaal minan minana kullahaa dhammaanteed ama kulluhaa dhammaanteed wa minan minana kulluhaa dhammaanteed manxarun waa meel wax lagu gowraco waay ee fanxaruu gowraca oo dhuundhaba geela fii rixaalikum meelaha aad degan tihiin deegaamadiinna bimacnaa mine markii la yimidoo xoolihii la qalayay ayuu nebigu geelii u waday wuxuu ku dhuundhabay ama ku gowracay meel gooniya sayna dadku ugu qaadan marka meesha uun baa wax lagu gowrici karaa yuu wuxuu ihi meeshanaan anigu ku gowracay laakiin mino oo dhan meel waa lagu gowrici karaa ee meelaha aad degantihiinoo mino ka mida meeshaa ku gowraca meeshiina ruux meeshuu jooga ku gowra xoolaha ku qalo fanxaruu fii rixaalikum wawaqaftu waan istaagay buu nebigu sal lay slam haahunaa halkanaan istaagay wa carafatu carafana kulluhaa dhammaanteed mowqifun waa meel la istaagi karo wa carafa anugu meeshanaan ka istaagay laakiin carafoo dhan waa meel la istaagi karo meel alla meeshaad ka istaagabat waa tii kale tanse anigaa istaagay waa ayib meeshii nebigu istaagay sal lay wasalam waxay ahayd markuu eh, salaada tukaday kadib buu carafo gudaha u galay marka wuxuu istaagay cala asaxiix buurtan buur yaro waxaa jirta meesha ku taallo jabaluraxma hadda loo yaqaanaa jabaluraxma iyo caan ku yahay waa buurtan aad aragteenu dadku kor saarsaaran yihiin sida koronkoradii oo kaleeto marka buurtaas hoosteeda oo dhulka ah dhagaxyaal waaweyn oo yaalla ayay hasha nebigu dul taagnayd hashaasuu nebigu kor ka saarnaa buurtuna waxay ka soo xigtay xagga qiblada qibladuuna u soo jeeday xashiisaoo meesha taagan buuna kor saarnaa buurtana ma fuulin mana danaynin ee buurta salka hoosteeda oo dhulka abay ah hashu la taagneed nabiga sal lay slam isaguna markaa qibladuu u jeeday halkaasuu istaagay marka meesha uu leeyahy marka halkanaan istaagay carafa oo dhanna meel la istaagi kara way meeshaa way saas way <coughs> amaa buurta korkeeda in la fuulo oo wax laga raadiyo oo khayr gooni iyo ajir gooniyo inay ku jirto la ictiqaadiyo taasi wax weeyaan wax jira maaha buurta iyo meelaha ka hooseeyo dhulka ilaahay dhulka caraboo dhanu bay la midta laakiin caamadu waxay moodayaan wax gooniya in laga helahayo waaba isku laynahayaanba <coughs> waa imtixaanka jahligay ka midta wa waqaftu waan istaagay buu nebigu sal lay slam haahunaa halkanaan istaagay wa jamcun musdelifana kulluhaa dhammaanteed mowquf mowqifun meel la istaago waay markuu musdelifo joogayna meel buu nebigu istaagay buurta yartee musdelifo ku taalla agteedu istaagayoo mashcarulxaraamka la yidhahdo meeshanaan istaagay laakiin musdelifo oo dhan waa meel la istaagi karo marka meeshaad degan tahay iyo meeshaad ka istaagtaba waa tii kale meel gooniya ma jirta waay rawa axmed wa muslim wa abu daawuud baa xadiiskaana wariye ibn maaja waxaa u sugnaaday waaxmed naxwu xadiidkaa mid lamida ah, wa fiihi waxaana ku yimid wa kullu fijaaji makkata maka jidadkeeda dhammaantood dariiqun waa jid la maro wa manxarun iyo meel wax lagu gowraco waay jidadka maka soo gala adugu kaa doonto ka gal soomaynaan soo marin nebigu sal lay waslam wuxuu ka galay jidka kore soo ma ka hoosena wuu ka baxay adugu kaa doonto ka gal kulli jidadkeedao dhan waa jid la mari kara meelaheeda wax lagu gowracoo dhanna waa lagu gowrici kara meel gooniya ma jirta w man ayb waan usamat bni zaydin qaala wuxuu kuntu waxaan ahaa ridfa nabiyi nebiga sal lay slam fangalkiisaan fangalka waa ruuxa gadaal kaa saaran gaadiidka bicarafaatin carafa ayb markuu carafa ka soo dhaqaaqay nebigu galabnimadii usaama bnu zayd baa hashiisa la saarnaa fa rafaca markaasuu nebigu sal lay wasalam kor u qaaday yadayhi labadiisa gacmood yadcuu xaaluu ducaysanayo yani arafa markaan joogay carafa markuu joogay ayuu hasha gadaal ka saarnaa ayb fa rafaca kor buu u qaaday nebigu yadayhi labadiisa gacmood yadcuu xaaluu ducaysanayo fa maalat waxaa la iilatay bihi isada naaqatu hashiisi fa saqata waxaa dhacay khitaamuhaa hogaankiibaa ka dhacay hogaankeediioo gacanta ugu jiray baa ka dhacay fa tanaawala markaasuu soo qaatay alkhitaama hogaankii biixdaa yadayhi labadiisa gacmood midood buu ku qabsaday oo ku soo qaatay walxaal huwa isagu nabigu raaficun ya mid kor u qaadaya yadahu lukhraa gacantiisa kale yacnii isagoo hashii saaran baa hogaankii yaa ka dhacay hashoo yala iilatay darteed kadibna hogaankii labadii hogaankii waxaan ujeeda labadii gacmood mid buu hogaankii ku qabsaday ta kalena u hayay oo sidii ducaysanoo kaleeto macnaha bimacnaa markii hore labadaba wuu ku ducaysanay wuxuu ka maarmi waaya marka mid inuu hogaankii ku qabto oo ku laaco tii kale marka iyadana muusan dejinina tii kalea u taagneed macnaha waa meeshuu le imaam shawkaani caleyh raxmatullah waxaa laga qaadanayaa ruuxa ila labada gacmood baa la taagaa marka la ducaysanaye haddii labadii gacmood mid ay macduur noqoto mashquusho hal mid keliya inaad taagi kartaa laga qaadanaya oo hal mid ay macnaha markaas booska geli karto ayb meesha waxaynu ka qaadanay marka laga fahmayaa mashruuciyatu rafci lyadayn labada gacmood in kor loo taago oo kor loo taagi karo markaad ducaysanayso carafa dhexdeeda waana meelaha ay ku soo aroortay ka midta wacan camr bni shucaybin can abihi can jadii qaala wuxuu ihi kaana wuxuu ahaa akaru ducaai nebiga ducadiisa ta ugu badani waxay ahayd yowma carafata maalintii carafa laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu biyadihi alkhayru wa huwa calaa kulli shayin qadiir ducada nebiga sal lay slam taasaa u badnayd galabtii carafa ayib raw axmed baa wariyey watirmidi wa lafduhu tirmidi lafdigiisu waxa weeye ina anabiya nebigu sala allahu calayh waalih wasalam qaala wuxuu yidhi khayru ducaa'i duca midda ugu khayr badan ducaa'u yowmi carafata maalinta carafa ducadeeda waay duca la ducaysto waxaa uu khayr badan galabta carafa ducadeeda ayb wa khayru maa qultu waxaan idhi oon ku hadlay waxa ugu khayr badan ana aniga iyo wanebiyuuna iyo nebiyadii min qablii hortay ahaa anigiiyo nebiyadii igu horreeyeyba waxaan ku hadalo waxa ugu khayr badani waxa weeye laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wa huwa cala kulli shayin qadiir xadiidkaasi sanadkiisu waa daciif muxamed ibn abi xumayd baa ku jira in la yidhaahdo oo daciifa laakiin xadiid kaloo shaahida buu leeyahay u markhaati kacaya cinda tabaraani fi ducaa oo isagana daciifu sanada ahar kaleeta ayuu leeyahay oo mawquuf cala bni cumar ah biisnaadin saxiix iyo mid kaleetoo mursaloo maalig uu soo saaray biisnaadin saxiix shawaahiddaas iyo duruqdaasuu xadiidku ku noqonayaa xasan lihayrih ah xasan buu ku noqonaya bi hada shawaahid marka wuxuu tilmaamayaa carafo marka la joogo ee yacni ducada iyo dikriga iyo waxa la samaynayo maxaa u khayr badan ducadaasaa u khayr badan ducu ku itlaaqay laakiin dikri baa layaa laga wadaa leanna wax weeyaan hadda duca mihe waa dikri soo ma allabari meesha kuma jire waa dikri ducada marar fara badan waxaa lagu itlaaqaa dikriga duca la yidhaahda saas daraaddeed baa xadiis waxaa ku soo aroorayba xamdiga iyo allamahadintu waaba ducata ugu fadli badanba marka dikriga laftiisa duca la dhihi waana midda hadda meesha ka muuqata ayb marka yani waxa weye dikrigaasaad akhrin kartaa oo tawxiidka ah haddaad rabto labayk allaahuma labaykadii waad wadi kartaa haddaad rabto qur-aan baad akhrisan haddaad rabto muxuu ahaayey waa ducaysan wixii uun ilaahay raalli gelinayay unbaa la rabaa inaad ku mashquusho xuduudda carafana inaad ku jirto wuquufu carafa intaa unbaa laga wadaa galabtaas ay carafa gelinkeeda dambe ana maalmaha ugu fadli badan bay ka mid tahay oo sida xadiiska nebiga ku sugan sal alla alay wasalam allah ayaa samada soke u soo degaya markaasuu alla tabaaraka wa tacaala addoommadan meesha taagan buu wuxuu ugu faanayaa malaa'igtiis oo uu leeyahay eh, balfiiriya iyagoo arradan oo muxuu ahaaye eh, eh, ay ka muuqato muxuu ahaaye oo diif iyo bus badan ayay yimaadeen maxay doonayaan ah, allow naxariistaaday rabaan iyo ridahaaga cadaab iyo naarna way ka cararayaan oo magan bay kaaga yihin markaasaa rabbi wuxuu leeyahay markhaati ka ahaada inaan u dembi dhaafay ayaga iyo cidday waxii weydiiyaanba ayaga iyo cidday waxii weydiiyaanba marka maalinkaas sida xadiiska ku yimid waa maalinka maalmaha sanadka maalmaha uu shayaan maalinta uu shaytaan ugu dulinimo badan yahay waa sababta wuxuu la dulloobahayaa khalqiga ilaahay cafinahayo ee uu saamaxayo ee loo dembi dhaafahayo buu ka xun yahay soo ma marka maalinku ugu dulanib badan yahay saas daraaddeed yani min afdali acmaali lxaj bay ka mid tahay maalinkaas gelinkeeda dambe inaad aad uga faa'idaysato dib ilaahay ku waafajiyo oo muxuu ahay nasiib xumo dad badanoo ilaahay jaaniskaa siiya haddana wakhtiga fadhi kudirir bay ku dhammeeyaan meel fadhi kudirir miya iyo iswaraysi iyo war maxaa soo kordhay qaar baa yani rikoodho wata oo b b c bay meesha ku dhegaysanahay Ah. marka <laughs> yani waxa weye wuxuuna garanaynin jaaniska yaalle iyo muxuu ahay meesha yimid laakiin hawsha meesha taallaan yuusan aad u fahamsanayn marka haddiiba ilaahay ku waafajiyaba yani daqiiqad lama lumiyo daqiiqad ilbirisa xataa inaadan lumin isku day insha allahu tacala nacam haddaad yaro daasho waxoogaa waad iska yara eh, muxu waad iska yara nasan kartaa oo laazim maaha inaad mar walba uun laakiin intii suurtakala dadaal waa wacan saali bni cabdillaahi ana cabdallaahi bni cumara ja'a waa yimid ila alxajaaj ibni yuusuf buu u yimid yowma carafata maalintii carafa xiina goortii zaalat ay zuushay ashamsu qoraxdii xajaaj ibnu yuusuf wuxuu xajka ayuu marmar hogaamin jiray nin wuxuu ahaa guddoomiye gobolahoo khulafadii reer bani umaya qaar ka mid ah iyuu guddoomiye gobol u ah mar hogaamiye ciidan buu ahaa nin sidiisa kale aan khayr badnaynoo dhigyacabo dadka laayu ah oo culimihii caama aan u aaba yeelin marka marmar bay mas-uul uga dhigi jireen inuu xajka hogaamiyo oo isagu dadka xaj siiyo marka cabdimeligoo kaleeto wuxuu ku soo daray wuxuu ku yidhi xajka hogaami laakiin cabdulaahi bni cumar wuxuu ku yidhaahda yeel cabdulahi marka saasuu ula socday ayb xiina zaalat shamsu jaaca ila alxajaaj ibnu yuusuf buu u yimid yowma carafata maalintii carafuu u yimid xiina zaalat ishamsu qoraxdii markay zuushay yacnii xajaaj marka wuxuu degan yahay meeshii hadda aan soo sheegnaye meesha imaamku dega aan soo lahayne namira meeshaasuu degay marka wakhtigii waxaa la gaadhay qoraxduu zuushay oo uu dhaqaaqi lahaa waa iska dahsan yahay marka ayb xiina zaalat ishamsu walxaal ana aniguna macahu la jirankiisaan ahay buuri aniguna waan la socdaayoo saalim bni cabdillahi oo isagu nin faqiihoo caalima baa la socda ayb fa qaala markaasaa wuxuu yidhi ibn cumar arrawaaxa ah, eh, yani eh, tegitaan iyo boqoolid in kunta haddaad toonayso in kunta haddaad tahay xajaajow turiidu mid doonaya assunnata sunnada haddaad doonayso war wakhtigii la kici jiray weeye ina kiciyo muxuu ahaayey eh, soco buu yidhi oo meeshii dadka aad ugu khudbayn lahayd iyo e, salaadihii iyo hawshii gudagal hadaad sunnadii nebi maxamed rabto ah, waa la joogaa waqtigii saasuu ku yidhi ayb fa qaala markaasaa wuxuu yidhi haadihi saaca ma waqtigan ah, war ma aminkanuu ku yidhi qaala markaasaa ibnu cumar wuxuu yidhi nacam haa waqtiganaa nebi maxamed bixi jiray ka kac fadhiga qaala saalimun saalim wuxuu yidhi intaa markay isagii ibnu cumar dhex saalim baa isaguna yani waxoogaagiisa turtay oo wiilkii ibnu cumar oo markaa la socda saalim marka wuxuu yidhi faqultu waxaan ku idhi lilxajaaji xajaaj waxaan ku idhi in kunta haddaad tahay turiidu mid doonaya tusiibu sunnata sunnada inaad asiibto haddaad doonayso fa aqsir gaabi alkhubata khudbada gaabi buu yidhi wacajil cajil dadaji asalaata salaadana dadaji aabbahay wuxuu kuu sheegay waqtigaa dhaqaaqila laakiin anna waxaan kuugu darayaa khudbada aad dadka u khudbayn doonta gaabi salaadana dedeji oo dadka wuquufkiiyo istaaggii carafa u soo dedeji ha ku dheeraynin waa haddaad sunnada rabta buui saasuu ku yidhi fa markaasaa yidhi markaasuu fiiriyey sida riwaayad iska soo gaabiyey bukhaari baa iyadoo dheer wariyey xajaaj markaasuu wiilka yarkaa fiiri aabbihii marka fa cabdullaahi ibni cumar baa wuxuu yidhi sadaqa buui wiilku run buu sheegay waa runtii hadda xaggee buu mari xajaaj marka waa inuu amarka qaato korna waxaa ka koreeya cabdulmelik iyo raggii muxuu ahay dowladdaa ka korreeya isaga soo dirsadayoo ka amar qaadaa la yidhi wixii ku saabsan masaa'isha diiniga ibnu cumar raac baa la yidhi war ma yaallo marka waa ku qasmee inuu warka yeelo waxaa wariyey xadiidka albuhaariyu baa wariyey wanasaaiyu nasaai baa wariyey waxay kutusaysaa oo hadda laga faa'iidaysanayaa wakhtiga khudbada iyo yani inay tahay xilliga zawaalka waa mid waa midda labaadee khudbada in aan aad loo dheerayn salaadana la dedejiyo labada salaadood kulli dalikana waxaa loo samaynayaa inay wakhti dheer dadku u helaan istaagga carafa lanna maqsuudka weyn baa kaas ayb waan jaabirin radi allahu tacala canhu qaala wuxu uhi raaxa nabiyu nebigu waa socday sal lay wasalam wuxuu aaday ila almowqifi istaagga bicarafata la istaaga meeshii carafa laga istaagi lahaa buu nebigu sal lay waslam aaday fakhataba markaasuu u khudbeeya annaasa dadka alkhubata aluulaa hore uma kadibna adana wuu aadaamay bilaalun bilaal khudbadii hore markuu dhammeeyey wuu aadaamay uma kadibna ahada nabiyu nebigu wuxuu gudagalay sal lay slam fi lkhubati aaniya khudbadii labaad buu gudagalay fa faraqa markaasuu ka faaruqay min alkhubati khudbadiibuu nebigu ka faaruqoo dhammeeyey wa bilaalun bilaalna wuxuu ka faaruqay min aladaani aadaankiibuu ka faaruqay ah, warkaasi waa war cajo badan yani wuxuu leeyahay nebigu waa khudbeeyey khudbadii hore kadibna bilaal baa aadaamay aadaankii bilaal oo wada iyuu nebigu haddana khudbadii labaad isu taagay khudbadiisii buu watay bilaalna aadaankiibuu ku garab waday markuu nebigu khudbadii labaad ka baxayna bilaalna aadaankiibuu dhammeeyey hore cajiib ah oo seebuu bilaal aadaan u wadi karaa nebigoo khudbadii wada warka uu sheegaya kaas waay ayb fafarqa min alkhubati khudbadii buu nabigu ka faaruqay wa bilaalunna min alaadaani buu ka faaruqay uma kadibna aqaama wuu aqimay bilaalun bilaal fasallaa wuxuu tukaday nebigu aلظuhra uma kadibna aqaama waa aqimay fasallaa nebigu wuxuu tujiyey ama tukaday alcasra rawahu shaaficiy baa wari kadalika bayhaqi baa soo weriyey soo saaray bihada tafsiil qaabkaa hadda uu wax u sheegay waa xadiis daciif jiddan ah ma sugna ciladiisana waxa uu ku jira waxaa ku jira uu ku wareegayaa sanadkiisu ninkii la dhihi jiray ibraahim ibnu muxamed ibn abi yaxya ee matruuga ahaa imaamu shaaficina uu aad wax uga wariyo sheekhiisa ahaa imaamu kana kaana xasana adanni bihi wuxuu haysan jiray nin iqa ah laakiin muxadisiinta kale ayaa yaqaanayoo inuu yahay nin aan wax laga qaadan karin saas daraaddeed umka shaafici iyo musnadka labadaba alimaamu shaafici wixii uu dariiqa ku wariyo xaadiis aad u fara badan ah haddaan loo helin dariiq kaloo xoojiya waa daciif jiddan xadiiskani marka kuwaasuu ka mid ah. ayb ma sugna marka waxaa ka hor imaanaya oo inuu daciif jiddan yahay tilmaamaya axaadiista sugan sida xadiidkii jaabir ee dheeraa ee muslim ku yimid sidan mayna wax u sheegin siduu nebigu uu sheegay waxay ahayd nabigu khud buu khudbeeyey soo ma khud buu khudbeeyey kadibna aadaan baa yaani waxa weye bilaal baa aadaamay markuu aadaamayna wuu aqimay duurkii baa la tukaday haddana wuu aqimay casarkii buu tukaday wax salaadana uma dhexaysin markaa kadib buu hashiisii fuulayoo mowqifka aaday sidaa wey sida saxda ama sidan hadda xadiisku waran ku sheegayahay waa si ansaxayn sanadkoo daciifa iyo mukhaalafo yaa isku jirta waa munkar marka waa xadiis aad dacfigiisu shadiid yahay w baabu dafci gadoomiddii buu baabu yahay ilalmusdelifati musdelifa loo oo loo shubmo xaggeeda uma kadibna minhaa xaggeeda laga gadoomo ilaa minan mina xaggeeda loo sii gadoomo iyo wamaa yatacallaqu wixii ku xidhan bidalika arrinka dafcigu iyo ifaadadii way isku manadhow yihiinoo waa rogmashada sida biyaha loo rogmado seeyaa la ydhahda macnaha wax weeyaan socodka sida biyaha socoshadoodo kaleta ayb waa gadoomidda ama shubanka saasoo kale layidhahda wa can usaamata bni zaydin ana rasuula lahi sal lay slm rasuulku xiina goortii afaada uu shubmay min carafaatin arafa markuu kasoo shumoo kasoo soo dhaqaaqay kaana wuxuu ahaa yasiiru mid socda alcanaqa ayb yani socod dhexdhexaad ah alcanaqa waxaa la yidhahdaa waa nooc ka mida socodka waana socodka u dhaxeeya bayna alibtaa'i waalisraac luudidna ma ah yani degdegna ma socod dhexdhexaada ayuu socday hashuu saarna fa idaa goortii wajada uu helo fajwatan meel bannaan hee nasa markaa waa degdegahay yacni ilan dadkii baa socdu soomaa dhinacyaha laga socdaa oo gadaal baa laga socdaa oo horay baa laga socdaa oo dadka qaar geel bay saaran yihiin qaar way lugaynayaan marka ciidhi buu ku jiraa marka hadduu marka waxoogaa helo meel yaro bannaan markaasuu hasha dhaqaajinaya oo yara mxuu aha degdegaya inta kale tartiib buu u soconaya nebigu sal lay slm yani wuxuu u soconaya socod dhexdhexaad ah ayuu soconayay intuu sii socday nebigu sal lay slm ayb wacan ilfadl bni cabaasin radi allahu canhuma wa kaana wuxuuna ahaa radiifa nabiy nebiga fangalkiisu ahaa salawatu sal aley yani markuu nebigu carafa ka soo tegey oo uu u socday meesha la yidhaahdo muifa waxaa hasha gadaal ka saarnaa alfadl ibnu cabaas baa gadaal ka saarnaa carafa intuu joogayna waxaa saarnaa saan soo sheegnay usaamat ibnu zayd ruux baa la saaran sida haalibka markuu musdelifo ka tegayoo mina u socdana qaar baa la saarnay can alfadl ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma wa kaana wuxuu ahaa radiifa nebiy nebiga fangelihiisu ahaa sal ly wasalam wuxuu warin ana rasuula lahi sal lay slm rasuul qaala inu yidhi fii cashiyata carafata carafa galabteedii wa hadaata jamcin iyo musdelifo subaxdeedii linnaasi dadka wuxuu ku yidhi subaxdii musdelifo laga anbabaxayo mino loo socday iyo galabtii laga soo baxaya labadaba wuxuu dadka ku yidhi xiina goortii dafacu ay dadku rogmadeen oo dhaqaaqeen oo muxuu ahaaye ay socdeen ayuu nebigu ku yidhi sal lla alay waslam laazima asakiinata xasiloonida laazima tartiibsada ah, hayshiidhina hadegdegina iska tartiibsada tartiib wa huwa nebiguna sal lay slam kaafon weeye mid celinaya naaqatahu hashiisa ah, markay cidhiidhiga marayso xadiiska hore usaama suu tilmaamayo markay cidhiidhiga marayso hasheeda hashiisa ayuu hogaanka u hayaayo wuu celinaya yacni gadaal buu u dabaalayaayo wuu yara hakinaya saynan muxuu ahaaye aynan wax u dardarin ayb alaykum wahuwa kaafun asagoo celinaya nebigu sal lay slm naaqatahu hashiis xataa dakhala ilaa uu galay muxasiran toga muxasir la yidhaahdo wahuwa isaguna min minan minuu yani ka mid yahay wahuwa min minan mina ayuu ka mid yahay bimacnaa waadi muxasir waxaa la yidhaahdaa marka musdelifo laga tago minana aan weli xuduudeedii la gaadhin tog baa dhexdooda mara togaasaa waadi muxasir la yidhahda marka toga markuu maray nabigu sal lay waslam waa u tegi doonaayo tartiib si ugu socday toga markuu marhayay wuu yaro degdegay ayb xataa dakhala ilaa uu galay muxasiran wa huwa min minan wa qaala wuxuu nabigu sal lay waslam calaykum laazima oo qaata bixasal khadfi dhagaxa finiinka loo isticmaalo alladii kaasoo yurmaa lagu gani doono ama turma lagu gani doono bihi isaga aljamratu jamrada lagu tuuri doono rawahu axmed baa wariya muslim yacni meeshaa markuu maraya taqriiban ayuu nebigu yidhi waxaad qaadataan dhagixii aad tuuri lahaydeen meeshaa waxaa ka muuqata marka nebigu sal alay wasalam dhagaxa kama soo qaadanin ama dhagaxyaanta kama soo qaadanin carafa kama soo qaadanin musdelifana kama qaadanin laakiin markuu musdelifo ka dhaqaaqo waadi muxasir wixii ka dambeeyey minaa la gelayaa marka halkaasuu dhagaxa qaata yidhi marka marka yani saasaa mxuu ahaayey haddiiba la heli karaba fiican laakiin hadii musdelifo laga soo qaatana dhib yani waxaa la diidan yahay unu inaad ictiqaadiso musdelifo in laga qaataa inay ka fadli badan tahay meel kale in laga qaato haddii meel uun ay qaadashadeedu fadli leedahay waa in mino laga sii qaato waay haddaad se aad ka soo qaadatana dhib ma leh ayib calaykum bixasal khadfi xasal khadfidaasi waxay tilmaamaysaa dhagaxa la tuurayo intuu la egya yani xasal khadfigana waxaa la yidhahdaa finiinka waxaan u naqaan oo dhagaxa yarka ahe ama labadoo farood dhexdooda geli karee la finiini karo saas loo tuuri karo ama suulka iyo geli kare saa loo tuuro adiga dhagaxa qiyaastiisaa la yidhaahdaa xasal khadfi baa la dhahaa waa dhagaxa finiinka geli karee labada farood dhexdooda yani geli karay tuuri karaan kaas qaata buu nabi uri sal lay slam waxaa la diidan yahay mid ka weyn inay qaataan ama mid aad u yaryar inay qaataan waliba xadiiska waxaa ku yimi nabigu wuxu sal lay slam iska jira ah, uluwiga iska daayo kaasoo kale qaata mid uu u keenay qiyaastaasoo kale marka wax waaweyn lama rabo xasal khadfigaasi wuxuu u dhigmaa eh, waxa la yidhahda cadaska cabadaa cadaska cadaska yani waa waa digirteennoo kale waa gallayda iyo digirtan waaweyn maha digirta yararkaa iyo taasoo kaleeto qiyaaso hoosa kale waay cadaska iyo tigirta iyo way isku dhadhowyihii marka marna waxaa lagu miaaliyaa oo culimmada qaarkood ku sheegaan saalada adhiga dadka xooladhaqashada laga yaaba inaysan digirba aqooninba ayagana waxaa loogu miaaliyaa saalada adhiga marka waa qiyaastaa way xasal khadfiga wax ka waaweyna lama ogoro waa quluwi wax aad u yaryarna lama rabo ayb raw axmed wa muslim wa fii xadiidi jaabirin waxaa ku sugan ana nebiya nebigu sal lay wasalam meesha lagu tuuro markaad tagto dadkii qaarkood xataa muxuu ahaayey kabay tuurahayaan kabo hmm. khaasatan dadka eshiyaanka shaydaankii he iyagoo ku hayaan arkaysaayoo dhagaxa nagta ku haya yani ictiqaada waxay qabaan meesha shaydaan baa lagu dilahaya marka dee shaydaan waxaad ku tuuri kartaba intaad wax yar ku dili wax weyn ku dil marka sax ah sax maa yani waxa weeyaan shareecadu wixii ay xuduud u samayso lama gudbin karo macnuu saas ahar waxaa jira mursal ah oo culimmada qaarkoodna ay muxuu ahaay soo dhowaynayaan oo sheegaya nebiyullaahi ibraahim calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam markuu meesha marayay inuu shaytaan ku soo baxay oo uu ku tuuray dhagax laakiin aarkaasay u badan yihiin culimmadu way daciifinayaan meelaha uun adigu caamo haddaad aragto uun wax samaynayso daciif ha ahaadee meel unbuu salka ku haya xataa israa'iiliyaad ba ahaata soomaaliyad haddaad adarso dhaqankeeda waxyaala faradoon dhaqankeeda ka mid ahoo ay diin ahaan u haystaan wax badan waa israa'iiliyaad waa qisaskan kutubta tafsiirku ay qoraanoo aan sanad lahaynoo meelay ku yaallaan aan la garanayninoo kutubta reer bani israa'iil laga soo guuriyo oo muxuu ahaay ama ibnu jariir ama kutubta aan wax kala soocin ama kala saarin ibnu jariir oo kalea maalan riwaayo ku keeni laga yaaba ibnu kaiirka inay ku timaado inkastoo ibnu kaiir inta badan uu baraarujiyo kutub kaleoo kasii daran baa jirta meelahaasaa laga yaaba ina wa kasoo wuxuuna ay ka soo baxbaxaan hmm. ah wa fii xadiidi jaabirin waxaa ku sugan anna nabiya nebigu sal lay slam ata lmusdelifata musdelifa ayuu tegey ayuu yimid nebigu sal lay slam fasallaa markaasuu tukaday biha iyada almaqriba waalcishaa dhexda intuu nebigu soo socday sal lay slam ayay saxaabadu ku yidhaahdeen yacni eh, intuu hasha istaajiyey yuu ka degay fadhiisiiyey markaasuu kaadi iyo yar leexda nebigu sal lay slam markuu soo kaajiyey kadibna waa weysaystay weyse khafiif ah. markaasaa eh, raggii la socday saxaabada waxay ku yidhahdeen assalaa yaa rasuul allah rasuul ilahi ow salaadii bay ku dheheen markaasaa nebiga wuxu uhi sal la alay slam asalaatu amaamak salaaddu way kaa horaysaa baa le horay u soco ah, marka nebigu ma tukanin intuu dhexda ku jirayna ma tukanin markuu musdelifo yimid oo taqriiban xilliga cishaha ku dhow markaa ilaa waqti baa dadka aad u dheereeya hal bay soo soconayaan dadka ana nabiya nebigu sal lay slam ataa waa yimid almusdelifata fasallaa markaasuu tukaday biha iyada almaqriba ayuu ku tukaday iyo walcishaa cishi meeshan iyo meesha dhihi jira carafa soomaynaa dhehen duurkiiyo casarkaa lagu jamcina tanna waxaa lagu jamcinayaa maqribkiiyo cishaha labadaa meelood waa meelaha culimmadu isla ogolyihin madaahibta dhammaantood isla ogol yihiin in lagu jamcin karo labada wixii ka soo hadhay xanafiyadu maba qabtoo wax jamca la yidhaah safarka markaan kusoo marnaan malanaya haddaad xusuusantihiin xanafiyadu meelaha labadaa meelood bay qabaan in salaadaha lagu jamcin karo laakiin inta kalena xataa hadday safar yihiin jamc ma qabaan salaado laysu geynay ma qabaan soo tabliiqa maydan arki ruuxii weligii tabliiq raacabni ku jira tabliiq salaad kulminaya arki maysa hadday yihiin imaanaya caddaanka laakiin dadkan kale madaahibta ama shaaficiyada ama mxuu ahay xanafi ama xambaliyada ama maalikiyada way jamcinayaan laakiin hadduu amiirkaaga yahay hadde see ku jamcinaya waa inaad amiir ka amar qaato sooma ayaga marka xanafiya ma yaqaanaan wax jamc la yidhaahdo saxna uma haystaanba allaahuma haddaad musdelifo ku jamcinaysa meesheeda waay ood acmaasha xaj ku dhex jirto sidoo kaleeto madhabkoodu ma qabo fasallaa biha wuxuu ku tukaday almaqriba waalcishaa biaadaanin buu ku tukaday aadaanin waaxidin hal aadaan wa iqaamatayni iyo laba aqimaad yani hal aadaan baa la aadaamay kadibna waa la aqimay waxaa la tukaday maqribkiioo saddex haddana waa la aqimay cishihii oo laba ragcadoodaa la tukaday ayb walam yusabix muusan sunnaysanin nebigu baynahumaa dhexdooda shay-an waxba labada salaadood dhexdooda wax sunno u dhexeeya ma jirin uma kadibna idajaca wuu seexday nebigu xataa alaca alfajru ilaa waaguu ka baryay yani habeenkaa xataa salaatuleyl isuma taagin nebigu sal lay slm yani waad garan kartaa xikmadda ku jirto maalintii ka horaysay oo habeenkaa ka horraysay oo carafo la taagnaana waa la daalay maalinta soo socoto ka dambaysa habeenkaana waa maalinkii xajkaba ugu weyneed oo acmaasha ugu badan la qaban lahaa waay iyadana daal kalaa soo socda habeenka musdelifa marka munaasib bay ku tahay in layska nasto leanna daal hore iyo daal soo socday u dhaxaysaa nebigu marka waa iska nastay sal ly slam xataa ma tukan laakiin saxaabadiisa qaar ka miday ka sugan tahay inay tukadeen sida xadiidka fi saxiix asmaa binti abi bakar iyo qolyo kale ka sugan tahay inay tukan jirtay oy musdelifo salaad ku tukan jirtay ee salaadda cishaha kadib ayb uma dajaca xataa dalca alfajru ilaa waaguu ka baryey fasallaa markaasuu tukaday alfajra xiina goortii tabayana uu caddaaday lahu isaga asubxu subxu markuu caddaaday ayuu tukaday biadaanin buu ku tukaday iyo wa iqaamatin aqimaad uma kadibna rakiba wuxuu fuulay nebigu alqaswaa'a hashiisii buu fuulay qaswaahayd xataa ataa ilaa uu yimid almashcar alxaraam ah, mashcarulxaraamka saan horeyba usoo sheegnay waxay ku dhacdaa buur yar oo gaaban oo hadda masaajidka musdelife meeshuu ka dhisan yahay agteeda oo buuraha aad u dheer aan ahayn buurtaasaa waxaa la yaqaanaa mashcaru mashcarulxaraam laakiin qur'aanka iyo sunnada nebigaa fasirtae mashcarulxaraam musdelifoo dhan baa la dhihi haddana oo waa kan soo marnay waqaftu haa hunaa wa jamcun kulluha mawqif ah, faidaa afadtu min carafaatin fadkuru llaha cinda almashcari alxaraam waa musdelif si gooniyoo buurta ha loo yidhaahdo laakiin musdelifoo dhan baa soo gelaysa xata ata almashcar alxaraam ilaa uu nebigu yimi sal lay slam waa meeshii haaskeeda uu istaagay fastaqbala alqiblata markaasuu qiblada u jeedsaday fadaca allaha markaasuu alla baryey wa kabarahu wuuna weyneeyey wa hallalahu alla tabaaraka watacaala ayuu yani waxa weeye keli yeelay wawaxadahu subana tahliishu waa laa ilaha ila allah wawaxadahu alle ayuu keli yeelay falam yazal kamuusan zuulin nebigu waaqifan inuu yahay mid taagan xataa asfara ilaa uu iftiimay jiddan aad u iftiimay ilaa dhulku si fiican u iftiimay oo qoraxdu inay soo baxdo ku soo dhowaatay laakiin weli ayna soo bixin ilaa intaasuu nebigu taagnaa sal lay waslam fa dafaca markaasuu nebigu sal lay slam gadoobay markaasaa qoraxdoon soo bixin buu ka baxay musdalif sunnaduna waa saa inaad sugto ilaa dhulku si fiican uga iftiimayo qoraxdoon soo bixinna markaa aad ka dhaqaaqdo ayib fa dafacahu nebigu sal lay waslam waa dhaqaaqay ama waa gadoomay qabla an tatluca ashamsu intayna qoraxdu soo bixin xataa ataa ilaa uu yimid batna muxasirin toga muxasir layidhaahdo ilaa uu gudihiisa yimid faxaraka markaasuu dhaqaajiyey qaliilan wax yar biyomareenkaas ay markuu yimid buu marka dhaqaajiyey hashiisiibuu macnaha yani dhaqaajiyey oo uu waxoogaa yaro dadejiyey wa uma kadibna salaka nebigu wuxuu qaaday sal lay waslam alariiqa alwustaa jidka u dhexeeya allatii jidkaasoo takhruju ku soo baxda cala aljamrati alkubraa jamrada ugu weyn korkeeda ka soo dhacda meesha waxaa ka muuqata marka laga tago musdalifa loo socdo in jamratulcaqaba in la tuurto jidad fara badan baa geli jiray oo midba dhinac ka geli jiray marka wuxuu tilmaamayaa jidku nebigu u maray keebuu ah wuxuu leeyay marka jidka u dhaxeeya ee suu u socdo jamrada ka duldhacaya kaasuu nebigu maray sal aley waslam xataa ataa ilaa uu yimi nebigu sal ley waslam aljamrata jamradii ilaa uu wa meeshii lagu tuuraye allatii jamradaasoo cinda shajarati geedka agtiisa tilmaamahaasoo dhan wakhtigaasay jireen laakiin hadda waxaas tilmaamahaaso dhan lama hayo fa markaasuu nebigu tuuray sal lay waslam bisabci xasayaatin toddoba dhagax buu ku tuuray yukabiru xaaluu takbiirsanayo maca kulli xasaatin dhagax kasta la jirankiisa markuu tuurahayo allahu akbar buu lahaa minha oo ka mida dhagaxyaanta xasal khadfi ayuu nebigu tuuray sal lay slm bisabci xasayaatin buu tuuray xasal khadfi buu tuuray dhagaxa finiinka ah dhagaxa loo finiinee la tuuro ee farta lagu gano yani waxa weye kaasoo kale ah buu tuuray ramaa wuuna tuuray nebigu sal lla ly min batni alwaadi togga gudihiisa ayuu ka tuuray uma kadibna insarafa waa gadoomay ila almanxar meeshuu xoolaha ku qali lahaa ee ku gowric lahaa buu u gadoomay batnilwaadigaasi dhulkii o dhan hadda waa la sallaxae laakiin waxa weeyaan meesha jamradu saan soo sheegnayba ama hore soo sharxnayba saddex jamro waay saddex meel baa wax lagu tuura saddexdooda marka middan la yidhahdo jamra alkubraa ama jamratu alcaqaba waa midda xagga maka ugu soo xigta waay marka musdelife iyo mino xaggeeda laga yimaadana waa midda ugu shishaysa leanna markaad soo socoto ood mino ka timaado waxaa kuugu soo xigta midda ugu yar tii dhexaad mari waa dhaaf ta ugu shishayso markaa maka ilan markaad usii jeeddaay dhanka maka ugu xigta taasaa marka la yidhaahdaa jamratlcaqaba waana middaa midda maalinkaa la tuuranayo keligeed baa la tuuraya marka meel togay ku taallaa marka toga intuu nebigu istaagay sal alay waslam buu toga dhexdiisa yuu dhagaxyaanta kaga tuuray saas wey adiga waxaasoo dhan hadda waa lagu galgashay waa la riiqay waxaasoo dhan meeshu waa uun laami iyo mutleel iyo hawl uun sallaxan mooye sogna arki maysid mxuu ahay geedna arki maysid dariiq meel ka baxayoo mid iyo midka waxaad arkaysa waxaan la sheegahay oo dhan wakhtigaasay meesha u taallay waay hadda laakiin way ka gedisan tahay shan dabaq baa laga tuurana shan dabaq mid dhulka ah iyo malaha afar kaleoo ka koraysa ayaa laga tuuranaya oo isbeddel weyn baa ku dhacay marka dabaqyadaa aad ka tuuranayso kaad kaga hagaagtaba waaduun isaga ridi adiga uun ku dadaal uun dhaguxu inuu darka galo meesha xawdka eh loogu talagalay meeshaa uun inuu galo ku dadaal eh, darka dhexdiisa waxaa ka taagan eh, muxuu ahay derbi waagii hore qori yar baa ka taagnaan jiray oo dhagax lala dhici jiray waa la bedelo derbi dheer baa laga dhigay marka derbigaas inaad ku dhufato xataa waxba laazim maaha godka uun geli godka markuu ku dhaco meesha ugu sarraysa haddaad kaga soo riddo suu u soo socdo oo uu dhagaxu u socdo meesha ugu hoysiisu tegi marka haddaad hoos ka tuuratiyo haddaad dhexda ka tuurtiyo haddaad kor ka tuurta waa isku mid si loo fududeeyo baa saa loo sameeyey khidmad aad u weyn baana runtii laga qabtay oo jaliil ah jiddan waa meelaha ugu badanee lagu dhiban jiray bay ahayd laakiin waxa weeye ma sahlana in muxuu ahaayey laysku dhiba xataa xilligay ugu badan tahay baa la mari laysmana dareemayo taqriiban macnaha khidmada laga qabtay waa وعn cumar radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi kaana waxay ahayd ahluuljaahiliyati jaahiliyada ehelkeedu waxay ahaayeen waa gaaladii hore laa yufiiduuna kuwa aan ka rogmanin bay ahaayeen min jamcin musdalifa xataa tatluca ashamsu ilaa qoraxdu soo baxdo qoraxdu markay soo baxdo bay dhaqaaqi jireen musdelifa ka dhaqaaqi jireen wayaquuluuna waxay dhihi jireen ashriq soo bax ama shuruuq iyo qoraxbax gal habiiru habiirow habiirkaasi waa buur marka musdelife aad dhex joogto dhanka qorax ka soo bax kaa qabanaysa oo aad u dheer buuraha maka kuwa ugu dheerdheer bay ka mid tahay buurtaasaa habiir la yidhahda marka way fadhihayaan meeshay joogayaan waxay sugayaan inay qoraxdu soo baxdo qoraxdii bay marka tiigsanayaan markaasay buurta la hadlayaan waa buurta qoraxdu ay yani waxway ku aadan waay markaasaa waxay leeyihin ashriq habiir habiirow qoraxda soo macnaha wax wey qorax soobax qorax soo bix gaadh waay macnaa qoraxdii soo baxaysay gaao qoraxdii soo saar wmnsaasawafahaalafahum markaasuu khilaafay annabiyu nebigu sal lay wasalam qoraxday sugi jireen buu ku khilaafay fa afaada waa gadoomo wuu shumay qabla tuluuci shamsi qoraxdu intayna soo bixi meeshay qorax sugi jireen nebigu maba sugin waa isaga dha ruuxan soo bixin buu musdelifa ka dhaqaaqay rawahu ljamacatu baa warisay ilaa musliman muslim mooye laakiin fii riwaayati ibn maaja waxaa ku sugan ashriq habiiru kayma nuqiiru saasay dhihi ashriq habiiru habiiroo soo qorax saar kaymaa nuqiiru si aan u dhaqaaqnoon u gadoonno nuqiirkaas bimacnaa nadfac wa si aannu u dhaqaaqno qoraxdii aaway bay dhihin soo sar ah, iftiinkii keen bay dhihi jireen macnaha alimaamu tabari caleyh raxmatullah wuxuu soo guurinayaa ciddii aan intayna qoraxdu soo bixin musdelifo istaagin istaaggii musdelifo waa dhaafay laakiin intaynu qoraxdu soo bixin ruuxu yimaada oo salaada subax iyo wixii ka dambeeya hadduu yimaado xataa mxuu ahaayey mxuu aha dikrigii musdalifa waa ka qayb gelaya mabiidkii iyo barigii habeenkaa dhaafay laakiin dikrigii bacda salaati subxi ahaa fadkuru llaha cinda almashcari wuu ka qaybgeliyay saas way macnaa waana masaladan horay usoo tilmaanay hada billahi towfiiq w sal allahuma w ala nabiyina mxamed wala ali w saxbi wslm